cumar ibni sacad iyo cubaydillahi ibni ziyaad wuxuu yihi nimayow saddex yuliga yeela aan iska noqdo idiiska daaya way ka diideen wuxuu yidhi igudbiya oo aan amiirka ninka yaziid ibni mucaawiya ah oo dimashik jooga isaga xaggiisa ii dira waxay yidhahdeen inaad isjiibto oo adoo jeebaysanoo maxbuusa aan ku geyno ma ahane adigoo iska socda oo taajiyo koofiyadii kuu xihanta ay ku geyn mayno wuxuu yidhi haddaba idaaya furintiiyo jiidda hore muslimiintu jihaadka ay kaga jiraan meel uun aan aado halka aan iska joogo aan isaga dhinte yeeli mayna inaan isdhiibto iyo inaan dagaalanno ma ahane wax kaloo dhex mari ma jiraan isagana isdhiibo wuu diidey dagaal baa dhacay meesha waa xuseen lagu dilay radi allahu canhu waardaahu markii la